قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد قال الله جل وعلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها إن شاء الله هدي إلهي إنو قدره fadhigan gaaban ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray in malaa'igta ayna dul xoonto oo ilaahay subxaana wa tacaala raxmaadkiisa iyo barakaadkiisana nagu soo degaan in aanu wax iska niraaho mowduuc la xiriira alkawaabix mowduucan macnihiisa wuxuu yahay xumi reebayaasha ama maxaa hakiya qofka mu'minka ah intuusan xumaha aanu ku dhicin xumidiina aanu u bareerin waxbaa hakiya gaariga qofka uu kaxaynayo diyaaradda wax kastoo qofka la baxsadaaye waxay leeyihiin fariin break la qabto breyga la qabanayo wuxuu kaa celinayaa khatar kugu soo food leh ama kugu iman lahayd khatar kugu iman lahayd naf beri ah waxba aan galabsan baad dili kartaa dhiig baad daadin kartaa wax walba waxay leeyihin meel laga qabto hadalka markaan rabay inaan joojiyo microfonka meel baan markiiba taabanaya bustoolada qofka markuu tuurayo iyo bunduqa meel buu taabanaya haddaba maadaama nafsadaydu ay tahay nafsad ilaahay uu leeyahay waa nafsin wamaa sawaaha fa alhamaha fujuuraha wa taqwaaha oo ay tahay mid iyadu laba dacan leh iyo laba gees leh xumidiina inay xaggeeda u siibato iyo suurtagal tahay wanaagiina inay u dhaqaaqdo ay suurtagal ay tahay nafsadu marka ay damacdo inay u sinbaraxdo xagga iyo xumaha haddaba sideen u hakin karaa way mawduuca inta waxaa biyaha aanay ku gaarin la iska moosaa prevention oo ah in la celiyo cudurkii qofka inuu ka hortago ayaa ka sahlan kana wanaagsan intuu markaa sugi lahaa oo ku dhici lahaa oo dawayn lahaa alwiqaayatu khayru min alcilaaji waa tan la yihahda idan waxaan u baahannahay kawaabicdu maxay tahay waa mawduucan u baxayna biidn illahi subxana wa tacaala waxaa mudan in la tilmaamo bini aadamku isku mid maaha nin baa waxaa laga yaabaa cibaadadu inay u sahlantahay salaatuleylka soonka zakada in ilaahay subxaana wa tacaala u fududeeyey laakiin qof markii ay isku dhacaan inuusan gegsan karin adkaysan karin oy kaga dhegaysa hebel una jawaab uu kululi waa nin aada u kulo laakiin ninka marka la yihahdo qur-aan aqris marka la yihahdo salaatuleyl marka la yihahdo cibaado marka la yihahdo howl masaajid yaha laga shaqeeya ninka dadka ugu khayr badan laakiin kelmad yar marka aad ku tihaahdid waa jilac waa isgelayaa markiiba waxaad arkaysaa ninkaa inuu markiiba gacan inuu soo taagay runtii halis u yahay hadduusanba dadka aanu layn nin baa waxaa laga yaabaa ilaahay subxaana wa tacaala haddana dhankaas oo khayrka inuu u furay laakiin garas ah xerjubi xerjubi maqli jirtay waa qofka madax adag oo wax kasta du sheegtay aanu gelayn laakiin waa nin cibaadada marka loo baxo cajaa'ibtiisa leh qof waxaa laga yaabaa cibaadadaa ku adag soonkiibaa ku adag salaatuleyl wuu ku adag yahay qur aqriski waa ku adag laakiin dabcigiisa waa dabci aada u macaan buu leeyahay dadko dhan buu wadi karaa ilaahay subxaana wa tacala wuu fuday bini isku mid maaha nin walbaba qaanad gaara ilaahay subxaana wa tacaala u geliyay xataa baab alcibaadaadka soo gal nin bay salaadu u sahlantaha soonka ku adagyahay mid bay labada u sahlayn qur-aan aqriska uu ku adagyahay midba waxaa laga yaabaa cibaadadoo dhan inuu marka uu la iman kara laakiin markii la sunan salaad farad baa tukato duhura sunnadii raaci way ku adagtay ha seexaanin leylka way ku adagi dadku isku mid maaha nin wal meel bay u taaganta waana meesha alimaam maalik tanawuc marka ka nin suufi ah oo cibaado u googo-ay suufiyadan ka hadlayna waa nin yani bimacnaa cibaadada bimacna alkelima sideeda u fulin jiray ayaa warqad usoo qora dhambaal ordaya soo gala alimaam maali wuxuu yidhi alimaam maali meeshaasaad fadhidaa buu yihi xadiid un baad ka hadlaysaa qaala rasuulu اllahi xadaanii fulan daciif saxiix un baad daldalaysaa war dadku waxay ku mahoolan yihiin buur howlo kale ee imow kale cibaadada masjidka iska dhex fariiso alimaam maali warqadii buu ka jawaabay wuxuu yihi nin yahu dhegayso nin walbaba ilaahay subxaana wa tacaala sida risqiga uu u qeybiyey buu camaashana u qeybiyey nin baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fududeeyey jihaadka waa geesi mid baa ilaahay wuxuu u fududeeyey inuu afar labaatan ka saa wax qoro wax aqriyo wax sheego qoraalkiiba u sahlan iyo aqoonti mid cibaadada u sahlan masjidka inuu ka baxo mar maanta inuu wardinaya mid baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u fahma dad uu u fududeeyey siduu dadka u maamul lahaa administration dad isku mid maaha warniyo wuxuu yidhi haddaan aniga imaam maalig ahay waxaad adiga qabanaysa hawshaada kama fadli badna hawsha aniga aan hayo taydana taada kama fadli badane nin walbana ilaahay isagaa u qaybiyey risqigan cilmiga iyo camalkee taada ku mashquul taydana ii daabi idan bimacnaa waa maxay nafsaddu isku mid maaha innagoo dhanba mushkiladan haysataan waxaan rabnaa xitaa markaan wax tarbiyaynayna waxaan rabaa ninkan wax u sheegay sidaan aniga u fahamsanahay inuu u qaato waa khalad awlaadda innaga aan dhalna waxaan rabnaa inay noqdaan coobi innaga oo kale ah waa khalad qofka bini aadamka fakarkiisuu leeyahay tafkiirkiisuu leeyahay samaysankiisuu leeyahay adig waxaa ku saaran tabliiq baa ku saaran idan tarbiyadu marka ashkaal baa jirta anwaac baa jirta walidalika nabiga sal l arag fii saxaabati rasuli sal alay wasalam mowduucan arartiisa ayla dheeraatay abubakr abubakr majaal buu taagan yahay cumarna majaal buu taagan yahay abubakr dhanka dhanka waxaad xijisaa dabacsanaanta laakiin dhanka waxaa dhimaa cumar khadaab radallahu canhu ad adayg waad arkaysaa mawaaqif kala duwan ma khalad baa dhacay ha ismax lii idan li yaa rasuul allah aqtac raqabata ii ogolo qoorta aan gaf ka siiyey wuu soo taageen duradiisa hoos ugu xaraysan niya marku qaldan wuu soo taageen fii xiin abubakr radi allahu canhu ooyin wax uu ka qabo iska ooyo salaadii ku khushuucayo ilaa xitaa maradiisa kor u ceshan waayo oo labadiisa aanqo saa uga soo hoos martay la adiga kuma jirti qolyaha marada jiidaya khuyalaa kibir iyo faajeertan u jiiday kuma jirta ilaa la arag haddana iyadoo ay saa tahay baa markii la yidhi leadership marka la gaaray maamul hala qabto marka la yidhi waxaa ilaahay subxaana wa tacaala dabacsanaanta uu baday cumar bnkhadaab abubakr aad adayg buu galay nafsaddu way isbadeshay way samaysantay walidaalika marka abubakr loo dhiibay madaxtinimada waatuu markiiba la soo istaagin wallaahi low manacuunii ciqaalan kaanuu yuadduunaha lirasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam laqataltuhum wallaahi nirib yar xarig yar oy nebiga siin jireen zake u bixin jireen hadday maanta joojiyaan kurkan ka wada jaraya biir waan la dagaalamaya waa ninkii shalay oogi jiray ogow oo khushuuca ku jiray laakiin maanta wuxuu soo gaaray maqaam nafsadiisu isbedeshay tarbiyadii baa isbedelaysay markii nebigaa dhinta la yidhi cumar khadaab baatuna meesha intii soo istaagiri war yaa dhihi kar nebigaa geeriyooday oo ku dhiiran kara ad buu micnaha noocan maa waxaa soo galay waxaa la adkaatay nebigaa dhintay abubakr radiallahu canhu hawshiibuu hore ka qabtay kadib intuu meesha soo istaaga wuxuu ku dul aqriya wamaa muxamadun ilaa rasuulu qad khalad min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum calى caqaabikum waman yanqalib calى caqibihi falan yadura allaha shaya wasayajdi illahu shaakiriin cumar wuxuu leh aayadda waxaad moodaa marka inay igu soo degtay waa meesha ay dhahaan qolada westranka markay wax qorayaan waxay dhahaan leadership qofku marka uu maamul gacanta u galo it reforms and reshapes the personality qofka shaksiyaddiisa isbedelaysa nin maskiina walidaalika hala yaabina noocan maa inaad dhahdaan war wadaadada shalay nimankii masaakiinta ah soo maha maxaa maanta bedelay wadaadada maxaa markiiba eh, miciye ola soo baxeen ila dadku idinku waxay ku ogaayeen wadaad meel iska fadhiya oo noocan maa markii eh, laysinimo wax uu ka qabo laysinimo markii uu rabo inuu xaakoodo ma kici kara xitaa maradu tub intuu ku dhuhu ku jebinaya meeshuu fadhiya ma dhaqaaqo aflaatanka sac family buu dependent ku yahay maantana raashin ay usoo kariyaan wax kale nimankii marka way isbedeleen maanta jeebkooda buuxsamay calculatara jeebabkooda ka buuxa baabo fara badan bay galeen hala yaabi maxayn qofka markuu maqaam kale uu galo waxbaa isbedelay situationkana waa sidaa oo maanta annaga nolosheenna iyo wad africa iyo tan wadci farqiga u dhexeeya waxaan rabaa marka ararta waxaan ula gollahay inaan tilmaamo qofka bini aadamka nafsiyaadkiisa waxaa bedela waxyaaba fara badan baa bedela haddaba marxalad waxaa jirta wax gaara ah ay ku hakin karaan iyo marxalad waxaa jirta waxaa hebel hakiyey ama adiga shalay ku hakiyey oo xumidii kaa celiyay maanta aanay kaa celin karin tii baan u baxaynaa biidn illaahi subxaanah wa tacaala waana meesha culammadu ay tilmaamaan oo leeyihiin bini aadamku isku nafsiyaad maaha ninkan cibaadada badan waxaa laga yaabaa nadar xaraam marka ay tahay il yar inuu wax ku hado naaqaawan inuusan ka warac aanu dareemin oo ilahay aanu kaga baqin laakiin nin maa sha allah khayraadkiisa waad la yaabaysaa laakiin meesha yar iskama ilaalin karo meesha yar iskama ilaalin karo qof markii raashin lasoo dhigay nafsadiisa kontrooli karin qofba markuu lacag arkay nafsadiisa contarooli karin qofba markuu arkay jinsigii kale nafsadiisa contarooli karin binaadam isku mid maaha nin walbaba ilaahay siba u sameeyey waa nafsin wamaa sawaaha wa nafsin wamaa sawaha waa aayad cajaa'ibteeda leh ilaahay wuu sameeyey qof walbaba si gaar u sameeyey haddaba kawaabixdu aan ka hadlaynaaye iyadoo ay saa tahay haddana nebiga wuxuu xadiid uu ku sheegay jannada marka la uumay waxaa lagu hareereeyey wax alla waxay nafsadun cabti naarta marka la abuurana waxaa lagu hareeraya wax alla waxay nafsaddu ay jeceshahay nafsaddu maxay jeceshahay adduun bay jeceshahay birbir adduunyay jeceshahay nafsaddu nafsaddu maantana in la seexdo salaad subax loo kicin bay jeceshahay nafsaddu in la hurdo salaatuleyl aan loo kicin bay jeceshahay nafsaddu kan baa xaaraama inaan lagu dhihin bay iska jeceshahay nafsaddu ribada inay iska dhex dabaalatay jeceshahay nafsaddu waxay jeceshahay qofkii kugu xadgudbay inaadan u joojin aad ka aarsatid nafsadu waxay jeceshahay adiga iyo nafsadaada cirdigaaga iyo damqadkaaga iyo reerkaaga inaad u damqatid waxaasoo dhan bay jeceshahay saa darteed nabiga sal ly slm wuxuu yidhi waddadii loo mari lahaa naartu waa mid iyadu falan oo sahlan maxaa wax alla wixii nafsadu ay jeceshaha ku xooman laakiin jannada marka la gaaro waxay nafsadu aad iyo aad u dhibsanayso nafsadu waay dhibsanaysa nafsadu maxay dhibsanaysaa soo toos saddexdii salaatulfajr baa ku sugaysa iyadoo shaqadan lagaa doonaya saac saaca amaaniya eight lagaa doonaya inaad shaqadii tagtid nafsaddu maxay ku leedahay dadka markay hurdaan war salaatuleyl usoo toos tatajaafa junuubuhum cani ilmadaajic war ku sifo iyadoo subxina shaqo ay ku sugayso nafsaddu waxay ku leedahay kii kugu xadgudbay oo shalay dhibaatada ku gaarsiiyey waxay ku leedahay war iska celi laakiin jannada abaabyadeed waxay ku leedahay war iska cafi idin kawaabixdaa iyada ah waa midda aan tilmaameyno nebiga sala allahu wa wasalam uu tilmaamo waxaa marka habboon in la tilmaamo sideedana bini aadamka marka asalka hadduu yahay in xumi markaan arkay inaan hakado oo xumidii aan ka istaagay war maxaa keeni kara fariinkii iyo bareygii aan qaban lahaa in uu nugeyl uu soo galo ay dabacsanaan oo ay soo gasho inaan nafsadeyda hanan waayo oo xumidii markiiba aan ku dhex dabaasha maxaa keeni kara dhowr arrimood baa keeni kara waa mido kow iimaanko maanis uu gala iimaankayga markuu dacfi uu soo galo wax kasta u ii sahlayin walidaalika nabiga sal alla alay wasalam axaadiid fara badan buu kaga hadla lakiin waxaan tilmaamaynaa hadalkii bacdu الصaxaaba ama bacdu الtaabiciin ay dhaheen waxay yidhahdeen ثalaaثaة min aclaami الtaqwى saddex arrimood waxay asteeyaan oo muujiyaanoo calaamad u yihiin alla ka cabsiga kow tarku الshahwaةi اlmadmuumati maca اlistimkaani minha inuu qofka uu ka tago shahwo la haydaarteeyey ee la ceebeeyo wax laga sheegay inuu ka tago iyadoo qofkii markaa uu makansaday wixii waad yani bimacnaa xoolo xaaraam waa shahw qofkaad jecel gacantana waad ku markii waad qabsan kartaa qofki waad ka boobi kartaa okay jinsi xaaraama waa kuu suurtagal inaad samey zinadii baa kuu suurtagal suurtagal baad haystaa yani yani bimacnaa waa aad bay kuu suurtagalta inaad samaysid wamaca dalik waa iska celinaysaa ko number labo arrinkaa wuxuu asteynaya qofka inuu maxay yahay taqi inuu yahay number labo alwafaau biالصaalixaati maca nufuuri nafsi minha inuu qofku wax alla wixii saalixaada oo wanaaga uu la yimaado camalada suusuuban oo dhan maca nufuuri nafsi minha iyadoo nafsaduna ay ka didsan tahay oo mawduuc hadda aan tilmaamayna oo qofka in uu usoo tooso salaatuleyl iyadoo xalo dhanna salaatso maaragtay uu shaqo ku jiray subixiina uu dhaalmad uu yahay oo shaqadii ku kallihi doono nafsaddu way diideysaa biyo qabow ku weysayso nafsaddu way diideysaa nafsaddu waxay diideysaa wax alla wixii khayraada laakiin qofku wuu samaynaya arrinkaa wuxuu astaynaya alla ka cabsi namber wuxuu yidhi radd اlamaanaati ilaa ahliha maca alxaajati ilayha qof baa wax kugu aaminay xoolo xoolaha inaad dib ugu celisid adoo u baahan ad u baahan tahay ogow toban kun oo dollar bauunim business nagu samey sheerka kan tobankii kun adaaba u baahanba ninkan xoolihiis way bateen soddon bay gaareen adaa u baahan inaad celisid nafsadaada aada jujuubtid oo aada muquunisid waxayan rabin ah ka dhaadhicisid oo lacagtii aada celisid arinkaa wuxuu muujinayaa calaama min calaamaat oo min calaami taqwa alla kacabsigu asteynaya waa macnaha meesha ay tilmaameen culimmadu marka waxay leeyihin qofkii intaa laga helo iimaankiisu aad buu uxoogeysta waa aad iimaan aad u xoogeysta wey qofkii mid maanis ay kaga jirto mid ka mida yani bimacnaa amaanadii baan markiiba xajin waayo waxbaa lagu amaanaysa waxaan rabaa wixii o dhan inaan maro oo waxa maanta wadciga maanta jira ah dadku ilaahi subxana wa tacala marka hantida uu soo geliy nin walba afarta kubi meel o dhiga markaa ma laha ma gurigaa dhigta ama laga daba imaada ma gurigaa geysa ama iskaad lagu weydiiya su u leeyay wuxuusle bal hebel ninkaas hebel marka lacagta ku darso waxaad arkaysaa malaayiin min adulaaraat oo maanta dadku iska qaateen baa cirka gashay maanta wax soo celinaya markaa mala bal qofku maanta wuxuu ku gorgortamayaa fadhi walbaba iyo jalso walbaba inta gar aan ah u fadhinima malayn karti wuxuu leeyahay warnigo faa'iidana ma rabay tobankii sano toban kun oo dollar iga maqnaa hal karoona ma rabay intuun ii soo celiy lafahiga oon ahyo keliya la'ay leesh maxaa ninkan lala gorgortamayo ee lagu dhegayo kalarka la haysa haddii taqwa allahi jala wacalaa in adnaa shayin ay jirto wuu soo celin lahaa adnaa shay hadduu jirto wuu soo celin lahaa dadkan laga celin laaya ribada laga celin laaya oo afar labaatanka sac sheekh baa baneeye unbuu ku mashquulsanya war ribadan waa xaaraan ilaahay baa dagaal u caddaystay adigu maanta guri ma qaadan karaa iyo gaari ma qaadin karaa maxay kaaga dhegaysa war ilaahay sohdimuu leeyahay isagaa xarays sohdimahan isagaa jexday isagaa yidhi in raxima allahi maxaarima ilaahi subxaana wa tacaala meeshan isagaa yidhi eriyadan oo dhan waa eriya caagan aan saan la soo dhigi karin isagaa xoontay isagaa meesha dhigtay war u daad rabbilcaalamiin jalla wacala waxaan rabaa inaan gorgortan galo wadaadba wadaadku ka dabacsan yahay ama nusuusta ama ka fahmi ogeyn baa waxaan rabaa inaan maantana saa isugu maro siduu qiil iigu keeno war ilaah baa arrinkan daaya u daa rabbilcaalamiin jalla wacala arrinka labaad wuxuu yahay mas'alada ah ee keeni karta in qofkii hakadkii uu ka hakan lahaa xumida inuu dacfi uu soo gala waxaa keeni kara jahliga jahliga ah maaha midkaan ka hadlay anigu maaha nin yaqaan ka hadli maayo ee haysta p ds physics iyo biology anig ka hadli maayo waxaan ka hadlayaa qofka isagoo aqoontiile inuu jaahil ka noqdo sharciga inuu jaahil ka noqdo waana cajaa'ibteeda yani bimacnaa nin muslim oo bakistania ah, bugo qora wuxuu yidhi cinwaanbu wuxuu kaga dhigay qaybaha dambe markuu soo kaga dhigay ignorant educated muslims qofkii isagoo educated oo intaasoo b a d intaasoo masters cambaarsan rofesoro jaamacadda ka ha oo noocan ma rofesorka ah intaa buu qoray buu haddana jaahil muxuu jaahil ka yahy dee aqoontii adduunka wuu barta laakiin markuu safro salaada sida loo jamciye ma yaqaan waa ceeb wuu dhaqaaqa ma yaqaan salaada sida loo gaabiye ma yaqaan wuu xajinaya axkaamulxaj ma yaqaan haddaba intaanoo sano qofka okiyaalka u qaata si wax u aqrinayay oo buugaagta u xambaarsan yahay habeenii maalin leh waa nin mutacalim akadamishan ah, laleeyahay laakiin aanu aqoonin xuduuddii basiidka ahayd waxay keenaysaa waxyaabaha khatartaa ah. wey walidaalika qofka aqoon kasta ha yeesho haddii aanu ka waabanin aanu dib aanu ugaga goranayn xumaanta aanu dib ugu goran waa jaahil nabilah yuusuf markuu hadlayay muxuu yidhi markii ay haweeneyda ay tiri lain lam ay tiri haddaanu samayn maa amuruhu layusjananna walayakuunan min asaaghiriin wlayakuunan min asaakiriin marka ay tiri muxuu yidhi qaala rabbi الsijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhina waakun min aljaahiliin waa nebi yuusuf ogow waakun min aljaahiliin muxuu isugu sheegay soo nebi maaha soo aqoon lama siin arag culumtii maadiga ahayd nebi yuusuf inii xafidun calim ii daaya wasaaradda aniga ii daaya waatii shalayna soo martay diinta marka la dhaho ilaahi subxana wa tacala ta'wiil ru'ya buu baray aqoontii ijtimaaciga marka loo intaasu mujtamacaada xaalado kala duwan hadii lailahay experience marka loo baxo nabi yuusuf calayhi salaam marna xabsi buu soo galay marna wuxuu soo galay jubbi buu soo galay ceel maro meel buu soo maray iyadoo aqoontaa ay isugu tagtay oo highly qualified isagoo ah bu wuxuu le waa akum ila jahili jahligee marka jahliga jahliga macsiyada wey saas darteed waan dhihi karnaa qofkii isagoo intaasoo shahaado xambaarsan oo intaasoo jaamacada soo dhameey waxaan leenahay jahil baat waa goorma haddii ilaahay xuduudiisa u jaahilka yahay haddaan aragno isagoo khamradii gacanta ku sita haddaan aragno isagoo marqaamay haddaan aragno cilmi kasta ha yeesho xataa waxa uu barta ha noqdo cilmi sharci ha noqdo waxa uu barta ha noqdo daraasaad islaamiya ha noqdo xataa allah ka dhiga nin mualif oo fiqigii fatwaanay allah ka dhigo maxaa yeeley macaasidu waxay keentaa jahli waxaana ka mid a ah arrimaha kawaabixda aad iyo aad u nuqsaamay kawaabixda waxaa nuqsaamiya oo kale qofka nafsadan waxay u baahan tahay in halgan lala galo nafsadu haddii layska sii daayo oo loo sii sato dheereeyo oo aan nafsadii la waabin oo la hakin runtii way taraaraxaysaa bini aadamkan marka waxa looga bahay mujaahada mujaahadada waa maxay wuxuu tilmaamay ibnuqayim aljawsiya raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahy qofka bini aadamka markuu xumidu sameynaya iskama sameeyo xumida marka ugu horeysay waxay timaadaa iyadoo fikra ah khaaira madaxaaga waxa kusoo gudbaya maalan noocan ma xumidaa ma samaysaa zinadaa ma samaysaa nooc bay kugu soo gudbaysaa waa khaatar number laba waad ka fakeraysaa fikrad bay noqonaysaa saddex arrinka wuxuu kugu noqon waswasa maalin walba waa isgu shekeynaysaa maalin waa isgu shekeynaysa waxaa isku dayaysaa marka meel ma suro suuraday ka foolxun tahay blue films iyo pornography iyo jornaalba jornaalku ka xun yahay ila waswasadii baa kugu badan waa sii soconaysaa maalinka dambe wuxuu noqonayaa iraada wixii inaad samaysid baad doonaysaa shan waxaad noqonaysaa casiima go-aan lix tanfiid baa imanaya fulinta marka wuxuu leeyahay ibn qayim aljawsiye xumidu qofka iskama sameeya it goes through many different procedures waxay soo martaa kada ijraa'aad bay soo martaa iskama timaado walidaalika arag macquul maaha inaad out of the blue aad action samaysid macquul maaha qofka xitaa arag markuu ribada inuu qaato uu rabo iskama qaato ma qofka intuu isagoo jiifa intuu subxi soo tooso sognaadkii markiiba qoraya bankiga leeya ribada isiya maya wuu fakeraya khaatira warniyow situationkan yurub cadi maaha dadku isbedeleen ha wax badan baa meesha degannahay yaryarkii shalay meesha la keenay way weynaadeen mawduucan wuxuu u baahanya wadaadaduna noocan sibay arrinka noogu adkeynaya waxuu u bahanya in laga shaqeeyo khaatira maalinka dambe faker buu isku rogaya saddex waa soo soo noqonay afar labatanka saacadoo kuu imanaya wuu kaala hadlaya wadaadkii imaada su-aasha usoo qoraya miduu luuqa ku qabso uu yidhahdo war arrimahan guryaha maad ka hadashaan wadaadoo maaragtay xal maad keentaan uu wada wuxuu rabaa inuu ku yidhahdo de anbaa iyo meelaha ka qaada ribo wuu wadaya aakhirka wuxuu noqonaya haddana masalada waxay noqonaysaa iraada wuuba doonaya waa dagaalamaya haddii xitaa laga celiy sad mawduuca shanaad waa muxuu caziima waa go-aan marka dambe tanfiid buu galaya wixii uu samaynaya haddaba culimmadu marka waxay tilmaameen maraaxisha kala duwan ee nafsaddu ay soo marayso marxalad walba waxay kaaga baahan tahay mujahada gaar khaaira markay taho nacudu bilah min shaydan idi markiiba maxaa nabiga sal l sl shaydaan marka rabo inuu ku fitneeyo markiiba interview buu kula gelaya interviewga waa mix yaa ku abuura allah dhulka yaa abuura allah samadii abuura allah markuu wado xadiidkii bukhaari markuu ku weydiiyey ashyaa kala duwan wuxuu leey allah yaa abuuray nabiga marka wuxuu yidhi markiiba ha yidhah billahi min ashayطaan الrajiim hadda acuudu billahi min ashaytaan arajiimi haddaadan dhihin markiiba oo aadan maankaaga markiiba aadan ka masixin waxay u badan tahay inuu arrinka uu kula galo ilaahay wixii metafisigiska ahaa ilaahay uu ku mashquul afar labaatanka sac kadibna waxaa kuu soo baxay namaadiid kala duwan oo soomaaliya aan aragnay baal aad ku maqasheen oo murmaya oo ku murmaya maxay ku murmayaan waxay ku murmayaan ilaahay ma jiraa mase ma jiro waxaan arkay oo aan la kulmay soomaali degan waddankaas aasiya waxay leeyihin majlis bay lahaayeen majlis lagu magacaabo hulaafiyaat talaadada baa la kulmaa kursigana waxa lagu maa kursi ilghazaali maxaa loogaga hadlaa waxaa looga hadlaa hadda waa niman soomaaliya waxaa lasoo bartay nin walba diinna wuu bartay qaar baa p a d holdresa waa masas diyaariya maxaa laga murmaa maalin kastoo talaadaa ilaa ten o'clock ama eleven o'clock habeenkii ilaa laga gaaro doodu socotaa maxaa laga murmaa doodu waxay leeyihin waa theological philosophical debate waxay ku salaysan tahay falsafo iyo theology maxaa laga marmaa ilaahay jiritaankiisa hadda nin ummaddu ay sugayso oo shareeca b a g ku wata ama master ku wata oo jaamacaddii macallinkaha ama noocan maa jaamacaddii markaa dhiganaya oo ummadda soomaaliyeed nin walba ay leedahay ninkan ma aragtay khayrkiisa maan dhegaysanno hadduu habeen ku mashquulsan yahy ilahay jiritaankiisa ka wara yani bimacnaa waxaan rabnaa war qofkan maxaa keen inuu mawduucan u gala maxaa yeele wuxuu ku mashquulay markay khaatiro ahayd baanu ka hadlay markii ay soo guda fikro ahayd baanu ka hadlin markii waswasada ay gaartaanu iska celin markii ay iraadada gaartaanu iska celin cazime markay gaartu iska celin tanfiid buu hadda maraya kadibna dariishadu ka baxaya walidalika dad waxaan aragnay iyagoo sharcigii bartay diinta bartay waxaa naga soo horbaxay aanan tukan ma tukadaan oo ma soomaan oo ma salaadaan bal ilaahay subxana wa tacala qofka markii aayadda waxaa igu soo dhacaysa nasu llaha fa ansaahum anfusahum ilaahay bay halmaameen ilaahayna iyagoo wuxuu ka dhigay kuwo is qofkii waxaad arkaysaa ninkii xaragada badnaa oo aan qubaysanayn oo aan meeranayn oo aan cadayanayn oo markuu kaa soo horbaxo aad ka diidaysid tuuganimadiisana laga baqayo waa nin de wuxuu wataa shariica wuxuu ku qaatay meesha ugu sarraysay leesh maxaa yeele dulligan asaa isdhigay ilaahay subxaana wa tacaala baddiisa iyo howlahan iyo ilahay jiritaankiisa wax lagu mashquula maha maxaa yeele waxay ka mid tahay waxyaabaha badiidiyaadkay ka mid tahay hadda in la niqaashama bal innagaa lanaga rabay inaan dadka kale aan aan aan ku qancinno aan niraho ilahay subxana wa tacala wuu jiraa waxaan aragnay qaarkood oo ku mashquulay sixir sixir bay bartaan qaar waxa waa afar labaatanka saac ah, niman eh, ka yimid xagga west africa oo sixirka khatar ku ah oo maajiishanaysa bay garab kaga jiraan maanta dhan injiraa ka daadanaysa maantana saaxir iyo falaanful buu ka shaqaynaya waa ninkii shareecada shalay soo bartay haddaba meelahaasoo kale markaa maqashaan waxaa la dhahaa ilaah nagana badbaadi sheekh baa wuxuu dhihi jira raxmatullahi caleyh marka la yidhaha hebel suuquu galay hebel waxaasuu sameeyey eh, markii wuxuu dhihi jira innagama innagaa xarka isku hayna ilaah baa nahaya ilahi subxaana wa baa nahaya maxaa yeele bini aadamku marka uu simbiraxanayo waa hal fikrad fikrad yaroo maanta darsi la dhegaysana khaladgan markaad ka fahamtid laga yaaba inaad xerada kaga baxdid waa khatarteeda leedahay marka ilahi subxana wa hana sugo isaga awood marka mas'alat almujaahada waa daruuri mujaahadada waa maxay nafsaddu waxay u baahan tahay halgan bay u baahan tahay haddaadan la halgamin oo aadan la hartamin oo nafsadii aadan meel iska saarin iyadaa kula tegaysa arrin kale wuxuu yahay ee keeni kara ضacfu اlkhashya baqdinta aada noogu yaraatay ilahi subxana wa tacala in laga baqo ba aad yaad u yar baqdintu kulamaa baqdintu ay yaraato dhiiranaanta aan u qabno xumida ayaa aad yaad usii daraanaysa saas darteed nabiga sal اla alيه wasalam xadiidkii abu hureyra xirsantii muxuu yihi sabcatun yadilhum allah yowma laa dila ilaa dilu toddobada ilahay haraan doona maxaa ku jira nin dacatu imra'at daatu mansabin wajabaal haweeney baa u yeeratay oo qurux iyo waxaa qabtaba ilahi subxana wa tacala inta isugu daray oy tiri xumidii aan samayna laakiin allah subxana wa tacala ninkan nebigu markuu tilmaamay wuxuu yihi faqaala inii akhaafu allah ilah baan ka baqayaa buu bimacnaa taqwo meesha markay jirto qofka markuu alla kacabsi yar uu ku jiro walow percentageka alla kacabsiga waxaan ka hadlaynaa boqolkiiba hal qofka laga helo xumidii inuu ka istaagay u badanta laakiin markuu yahay qof aanan taqi ahayn waida qiila lahu taqi llaha akhadathu اlcizaة biاlإثm faxasbuhu jahannam labiisa mihaad ilaa halaagay hadduusan taqwo haddaanay taqwo ku jirin ma innaga na wacdinaysaa midnaga noo sheegaysaa diinkan weligan carabahan ku noolaan jirna bu kule carabahan ku noolaan jirna intaas carabiga waan naqaan bu kule diinaan noo sheegaysaa uma sheegi kartid maxaa yaele dacfu waasic taw carab lagu noolaaday carabi la barto diin maaha diintu barashay u baahanta luqa maaha diintu diintu barashay u baahanta haddaba mawaadiicda markaanu kasoo gudno kadib qofka muuminka ah mawaaqif diintu ay tilmaantay ayaa jira ayaa jirta oo la leeyahay nafsadaada qabo xaaladda ugu horeysa waa kow qofku markuu caroodo markuu xanaaqo waxaa la nafsadu waa inay hakato maxaa yeele xanaaqa waxaa laga yaabaa xanaaqa waxaa laga caqiidada inuu bedelo waxaan haynaa fi taariikh oo dhowr jeer meel maqaamaad kala duwan ama ka sheegnay iyo maqaalaad kala duwan dad fara badan oo muslimiina waxaa la hayaa oo taariikhda baal dahaba runtii ku leh caro ay caroodeen baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray inay islaamka o dhan ay ka baxaan qaar baa waxaa la hayaa wixii la qiiminayay waqtiga rasuulka sal alla alay wasalam caro ay ka caroodeen darteed meel kale inay ka dhaceen kuwo badan waxaa la hayaa diinta masiixiga gale caro darteed ah, arag xisaab inta e, haweeneeya oo bimujarad caro darteed ninkii naagta isku dhacay khalaas buuq yar baa yimid meeshii da la maslaxayn lahaa gabadhii oo meel kale ka dhacda ad arkaysa diintan islaamkan dulmi bay ku socotaa gabadhay waa dulmisa maxaa igu khasbaysaan iyadoo soo taagan waxay ka mid tahay waxyaabaha carada marka ay tahay waxay ka mid tahay waxyaabaha loo baahan in la kontroolo ilahi subxana wa tacala wuxuu leeyay fi lqur'an alkariim aladiina yunfiquuna fi الsaraءi wالضaraء wاlkaadimiina اlgayda wاlcaafiina can الnas wallahu yuxib اlmuxsiniin qur-aanka kelimad wuxuu adeegsada wاlkaadimiin qur-aanka ma dhihin wاlkaatimiin saa darteed markaan fasirayno dadku waxay dhahaan walkaadimiina algayda caradooda qarya ilaahay ma dhihin saas oo ilahay ma dhihin walkaatimiina algayd ma wuxuu yidhi walkaadimin caradooda caburiya farqi baa u dhexeeya caburinta iyo qarinta qarintu markuu qofka carooda ma qarin karo markaan carooda wejigayga ka dareemaysaa actionkayga ka dareemaysaa lahjadeeda isbedelaysa hadalkayga xabaab gelaysa indhaha mirigmirig ka siinaya kor iyo hoos baan kuu fiirinayaa si kastaan u qariya calaqal xitaa haddaan is idhaahdo war yaan lagaa dareemin motionless noqo meesha fadhiiso anoo dhididay oo marba meelaha milicsanay arkaysaa qofka ma qarin karo saa darteed walkatimiinada af soomaaliga lagula ordayay tafsiirka waa khalad waana walkaadimiina caburiya bay culimmadu dhihi jiray laga soo gaaray waa maxay qofka waan caraysnahay laakiin waa inaan khasbo nafsadii aan jojoobow sida marka keliga markuu karkaro amaba jalmada marka dabka la saaro aad u karkarto waa noocan ma in lagu celiyo daboolki w ilaa waxaa imanaya marka kadmigu kelmada kadm غayr kelmat اkatm farqi baa udhexeeya marka qofku waa inuu markaa controli karo waan iman doonaa waxa uu nebigu ka wado walidalika nebiga sal ly slm wuxuu ku yidhi ama waa intaan la gaarin saddex sifo ayadda hadda nooga soo baxdo sifada koowaad kadmu اlgaydi wa iqaafu qofku inuu caradii caburiyo uuna istaajiyo number labo qofkii markii xumi ama noocan ma qofkii dembiga ka galay inuu iska cafiyo nambarka saddexaad bal qofkan xumida kaa galay baa la rabaa inaad wanaajisid nebigu wuxuu leey xadiiu kule xadiidkii sahl man kadama gayda wahuwa yastaiic an yunafida qofkii caradiisa caburiya isagoo awood u leh inuu caradaa wixii ka dhalan lahaa meel mariya yani maalan waxbaad iga qaadatay xoolaad iga qaadatay noocan ma waxbaa naga dhexeeyey waad igu xadgudubtay awood waxaan u leeyahay inaan wixii kaa qaata ama aan ku dacweeyo ama gacan kula tago ama wuxun aan sameeyo awood baan u leeyahay nebigu wuxuu yihi qofkii qarya isagoo kara hadda ogow macnaheeda markaad iga xoog badan tahay haddaan iska aamuso baqdinu ii geysay inaan kaa aamuso kuma jirta meesha wahuwa yastatiic an yunafidahu inuu meel mariyo kara nebigu wuxuu yihi dacaahu allahu ywma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iq xataa yukhayirahu min ayi lxuuri shaa ilaahay maalinka yowma alqiyaamo makhluuqaadkoo sidaa u dhoobanoo fi saciidin waaxid meel jooga intuu isugu yeero ah, isaga inta loo yeera waxaa leeyahay war xuuracayntaa ilaahay meesha u dhigay kala doora midaa doontid qaada maxaa yeelay wuxuu mutaystay u leeyahay wuxuu leeyahay abaal marin aad aad u sarraysa oo ilaahay subxana wa tacala ayaa si gaara markaa u siiyey waxaa la tilmaamaa cali ibn xusein ayaa jaariyad baa u joogi jirtay gabar gabadhaa marka maalin maalmaha ka mid isagoo weysaysanaya wuxuu yidhi bal weysada igu shub gacmaha waxay baysada saa ugu shubtaba ibriiqii ama kelligii ama jalmadkii ama wixii markaa weysada biyaha ay ku jireen baa gacanteeda intuu ka simbiraxday kaga dhacay wejigii kaga dhacay kadibna dhaawac buu gaarsiiyey cali ibnu xuseen baa dhaawac gaaray dabcan markuu saa u fiiriya dabcan waa waa nin maasterkeediia ah, waa cali ibnu xuseen waa markiiba waxay yaqiinsatay in markay ugu yaraato ama la garaaci doono ama markay ugu yaraato tacdiib la marin doono wuxuun marka lagu samayn doono kadib waxay tihi wlkaadimiina algayr aayaddii bay daftay ilan xal kalama lahan kuwa caradooda caburya markaasuu yihi kadamtu waan sameeyey haddana way u raacayso waxay tihi waalcaafiyiina can innaas kuwa ilahay iska dadka iska cafiye wuxuu waan iska kaa cafiyey haddana wax uu raacisay waxay tihi wallahu yuxibu lmuxsiniin markaasu haddaba xor baa taho dhaqaaq ilaahay muxsiniinta hadduu jecel waan kusii uu kusii daayo bimacnaa waa maxay waa saddex sifo la sheegay cali ibni xusein marka inuu ku sifoobo allah subxaana wa tacaala wuxuu ka tilmaamaya ama nebiga sal alay slam wuxuu noo tilmaamay akar min mowqif oo mawaadicdan markaa la mida waxaa kaloo aanu tilmaamaynaa alxaafid ibn xajar markuu xadiidkan uu tilmaamayo intaan xaafid aynaan gaarin nebiyulahi yuusuf maqaamkiisa arag nebiyulahi yuusuf nimankii shalay walaalihii ahaa ee sabab u ahaa ceelka uu ku dhaco sabab uu ahaa in la dalaalo oo suuqa inta la geeyo dad kale gacanta loo geliyo addoon uu kusoo barbaaro mixantii kala duwaneed episodes aada iyo aada u culus oo ilaahay qur-aankuu kaga hadlay oo old testament kaga hadlay oo new testament lagaga hadlay oo taariikhda meel weyn ka galay taariikh aad aad u culus ayaa nebi yuusuf calayhi salaam bikulli basaata dadkii saa u hordhooban buu wuxuu leey laa tahriiba calaykum اlyowm yakfir allahu lakum wahuwa arxamu الraaximiin maanta laga bilaabo soo maa waan iska kiindaaye idin eedi maayo khalaas wixii hore dhan halmaamay all backseeds khalaas xagga dhig nebi maxamed sal alay wasalam ninkii shalay laga saaray meeshii uu deganaa waa gurigiisii meeshuu ku dhashay baa laga saaray waa la eryaday waa la baacsaday waa la dabagalay madiinuu mahdi ka dhigtay kadib baa ilahi subxana watacala wuxuu qadaray sanadka sideedaad inuu maka kusoo rogaal celiyo fatxu makaa la gaaray meesha ay dhahaan the, big, the great islamic conquest oo ah akbar fatx taariikhi ee ummadda soo maray khudbo dheer buu qabanaya markaasuu le war maxaad filaysaan maanta inaad idinku samayn doono kadib ay haddaba yuusuf oo kalaa tahay markaasuu le idhabuu fa antum ulaqaa haddaba dhaqaaqa waxaan idin raacanaya markaa mala walidaalika mas'alat alcafwi kelimad cafwi marka leeyahay farqi baa u dhexeeya waan ku cafiyey iyo waan ku saamaxay iyo waan ku farqi baa udhexeeya cafintu waa ha ka daba hadlin wey saad nabiga sal sl markuu ka hadlaya garka markuu ka hadlaya wuxuu yidhi cufu yani kelimad caf waxaa loola jeedaa haba eriyada ha marin kelimad caf waana ha ka daba tegi laakiin waan ku cafiyey welina waxaan rabaa inaan utun baan weli waxaan dareemayaa kule waan ku cafiyey ah, waan ku cafiyey laakiin weli waxaan dareensana weli waa la dabataa ama waan ku cafiyey waa goormaha oo markaan soo daalay oo maxaami maray oo looyar maro oo inta maro afarta gee soo garaacay markaan soo fashilna waan ku cafiyey cafiyintu taa maaha cafinta waxaa loo bahan fi bidaayat اlamr bini aadamkuna qofbuu qofku ka caatifo badan yahay waa ka cafisiri dumarka maca ixtiraami lahun ilahi subxana wa taala caaifuu ku beeray si kasta haweeney haddaad khalad yar ka geshid labaatan sana ka hor boog buu ku qoran yahay ogow ma halmaan mayso kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waataa guursatay sagaashan iyo labadii waa taa la soo tahriibtay sagaashan iyo saddex adi waa las cafiyey ogow dahab baad gashay xalmarin baad samayso odayaal baad isugu yeertay ma tirtirmayso waan ku cafiyey bay ku leedaha lakin bacd saacateyn meeshay ka bilaabaysaa waa caatifada waxay ka mid taha waxyaabaha caadifada ay ka mid taha maaha inay ku eedan tahay maaha ilahi subxana wa tacala saas u abuuray ninka ragga waxaa laga yaabaa inuu bahashii qaladkaad ka gashay markii inuu kaa arsay u badanta uu markiiba fara kula soo galo laakiin hadduu halmaamo waa siduu u halmaamay macnaheed ama inuu ka daakariyayahay maaha laakiin emotionally qofka markuu abuuran yahay ilahay subxana wa taala habkaasuu marka u sameeyey waa makhluuqaadka ilahay bay ka mid tahay saa darteed haddii hadda khalad hore a gashay isku day mar walbaba markay khaladkan uu yimaado ama dembigii hore haddii maxkamad lagu soo taagay hadhihin adigu weligaa maxaad noogu soo celcelisaa bahashan ma dhammaanayso ma istaagayo maalin walbuu soo noqnoqonaya waxaa laga rabaa marka adiga inaad bahashii maaraysid oo aad xallisid diintu marka waxay noo tilmaanto kale waxaan la dhaho cilaaju alqadab haddaba waan cadhooday innaga dhan waxaan ka wada simana qoladana meesha ay dhahdo angry management sideen caradeeda u maareeyaa hadduu qofka cadhooda diintu waxay sheegtay dan sheegtay nimanka wasranka ah waxay dhahaan qofka waxaa looga baahan yahay inuu bahashii horta iska iska tuuro jarmalka waxaa ku yaal meel weyn geerish weyn baa ku yaal albaabka markaa kasoo gelaysa waxaa yaal intaasoo budh intaasoo garuun intaasoo bir ayaa meesha taala marka ninka markuu soo xanaaqo waxaa le inta gal baabuurtan jajabka maaragtay qorqorada ah la dhacbaa le gow wuu garaacaya wuu garaacaya markuu garaaco uu nafiso u dhidaa le caradu waa idays wuu soo baxaya maxal qofku markuu caroodo wuxuu rabaa inuu action sameeyo markii ma joogi karo action la-aan caradaas iyadaa marka diintu innaga waxayna bartay way ka duwan carada marka laba nooc way nooc waxaa jira oo culammadu ay ku tilmaamaan iqlaaq iqlaaq waa maxay qofka maankiibaaba ka tegayay waxba maba kala ogaba noocna anoo caraysan waa la socdaa noocan haddaan in yar u baxo masalata alaaq waxaad maqashaan ninka naagtiisa wuxuu furay nin baa wuxuu ku leeyay waxaan furay sheekh naagtii anoo caraysan baan furay xanaaqsan ama naagta markay rabtay in qiil la hela waxay leedahay wadaadka markuu ifurayay anaa ka xanaajiyo wuu xanaaqsana markuu furay furninkaa ma dhacay muxuu u dhici waay furiinka ogow xanaaq waa labo xanaaqaagu hadduu yahay mid maanka uu kaa tegi waxba lama socoto oo dadka waxay kaaga sheekeynayaan waxay ku leeyihin war markii xadga aad istaagtay gabadhii baad darbaaxday waxaad samaysay waxay waxa hal daqad baad ku furtay kelimadaa baad tiri raashinkii baad lugta ku dhufatay albaabka ka baxday isna la yaabayn waana waxaa sameeyey ha kaasoo kale waxaan dalqadaada ma dhicin leesh maxalimaankiisa ma joogo laa talaaqa fii iqlaaq baa xadiid ku soo aroora laakiin isagaa kuu sharxay wuxuu ku leeyahay kalarka i qabsatay derbiga i saartay waa iska fujiyey kabarkaan iskula dhacnay xagga ii sootay markaasay tii ma bixi kartid anna waan fura ayda sheekhu naga furanta wax nanaafsan way kaa furanta adaaba ii sheegaya adaaba ii sheegay leeyahay maxaa yeele waxaad ii sheegtay all the details saa darteed marba haddaa waxa la socotid kelmadda waad maamuli karti waxaad dhihi kartaa marka kuma furayo laakiin detailskaa sheegtay soo ma way kaa furanta macallin chinese oo beri lasiinaya maada effective teaching ayaa wuxuu soo geliyay anger managementga markuu sharxayba wuxuu yidhi gacantiisu saa noo tusay gacanta hilibba ma lahaba hilibka o dhan baa ka kacay wuxuu yidhi maalin baan islaanta isku xanaaqnay buu yidhi kadib wuxuu yidhi dareenkaa iga taga buu yidhi baalkii ofanka ahaa raashinka lagu karinayay baan gacanta iska saartay buu yidhi oo shidan markaasa hilibka ka kacay ma ogi buu yidhi iyadaa qabatay buu yidhi markaasaan mooday inay la dagaalado markaasana dagaal kusii celiya buu yidhi mar damboon degay baan ogaaday meeshii dhiigo hilibka kacay kaasoo kale hadkamadhi muslim buu ahaa ka dhig waan ku furay buu yidhi furiinkiisa ma qaadanayna kaasu kama furna maxaa la miigu malaha xaali wuxuu gala waaliye laakiin ninkan aniga historyga dhan ii sharxay oo xataa wuxuu sharxayaa meeshay taagnayd birta ay soo qaadatay ma midi baa ahayd ma budbo wixii uu ii wuxuuna rabaa inuu yidhahdo waa xanaaqsanaa faruudka kaa kuma jiro haddaba management-iga sideen marka u maareyna carada kow horta qofka inuu ogaado fadliga uu leeyahay ama ay leedahay in caro la maareeyo horta ha ogaado xadiidka hadda aan tilmaamaynay oo xurracaynta ilaahay dadka uu siin doono kow number labo in nafsadiisa uu aad iyo aada horta uu iska ilaaliyo wixii caro keeni kara nabiga sal ly slam abu xadiidka abu hurayra nin baa u yimi wuxuu yaa rasuul allah ii dardaaran markaasu laa taqdab laa taqdab laa taqdab war niyuha ah carooni abu darna dardaarankaasa la siiyey nebiga sal alla alay wasalam mawaaqif kala duwan nin baa u iman ii dardaaran buu lagaa taqdabule mid baa u iman ii dardaaran labadaada waalid daryeel buu leey mid baa u iman ii dardaara salaada waqtigeeda ilaali mid baa ay lacmaali afdal mid waxbuu u sheegaya maxaa nabiga sal abiib dhakhtarkuna dadkao dhan dawo istandar uma wada qori karo kii madaxa xanuunayay kii kalada xanuunaysay kii lugta xanuunaysay ma dhihi karo dhammaantiin waxaa wada qaadataan ma aragtay eh, wada qaata ma dhihi karo laakiin waa inuu dhaho adna dawadan baad leedahay adna dawadan baad nabiga sal alay wasalam nin buu og yahay inuu aad u kulkulul yahay oo xanaaq war carada iska ilaali mid buu og yahay xagga birulwaalideynka inay noocan maa si kaga jiirto war labadaada waalid daryeel mid buu og yahay salaaddu inay labalaba kaga jirto war salaadu calaa waqtiha isagoo tukada marka nabiga sal alay slam dardaaranka ninka uu siiyey wuxuu laa taqdab markuu sidaa yidhi kadib salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa dardaaran meeshiisa markaa leh waxay ka mid tahay arrinka saddexaad wuxuu yahay altacawudu billahi min ashaytaan arajiim carada horta ko eriyadii carada ka dheerow waa laguu sheegay noocan maa maala nin iyo naag waxaa fiican labada ruux horta inay ogaadaan odayga muxuu ka xanaaqa ninkani inuu gabadhan maxay ka xanaaqdaa haddii arrinkaa laysla og yahay ama dadka wada shaqeeya oo kale maamulka ku wada jiro oo kale ama sharikaad ha wada yeesheen oo business ka wada dhexeey ama markas iyo masaajid ha maamuleen ama urur ha ka wada dhexeey khayriya ama dad tala oo fadhi isugu yimaado ha noqon nin walbaba horta waa inuu qaanaad kugu jiro muxuu ka xanaaqaa nabiga sal nafsiyaadka uu daraasayn jiray nin walba wuu yiqiin walidaalika waxay dhihi jireen saxaabata rasul lah sal ly slam inaga naga mida ah wuxuu aaminsanaa inuu nebiga isaga si gaara ah saaxiib ula yahay yani bimacana suu nafsiyaadka daraasayn jiray dadkaaga marka markaad boos tahay oo sheef tahay oo meel madax ka tahay markaad macallin tahay markaad mudaris tahay markaad dad maamulayso waa inaad dadka fahamtid nin walba wuxuu ka cadhooda haddii marka nin walbaba eria waxaa jirta u xiran aan laga soo geli karin area aan laga soo geli karin nin baa qabiilka marka la soo gaara kaftan aan aqbali karin markii waa lagu didaya waa isbedelaya ninkaas kaftan ka diiy ma ogola kelmaddaas nin baa wuxuu iska jecel yahay inuu dadka maamulo kursigiis farax ka bixi haddii kale hugalaya ninkaas waa iswaafaqaysaan kursigiisa ha ka hadlay nin baa wuxuu jecel yahay jeebkiisa iyo howlaha waxaa galaya inaan la faragashan ammaan u sii nin baa reerkiisa iyo wixii la xiriira iyo gurigiisa aan jeclayn gabadha muslimadda soomaaha iyada waxaa laga yaaba waxyaaba nambara u xiran ayuutadeeda ma ogola in la taabta ha taaban diriceeda iyo fooxeeda in laga hadla ma ogola ha ka hadlin gabadhan muslimadda saaxiibadeeda u imaanaysa inay aado ma ogola in la faragashta ha faragashani wuxuuba haddaanay xumi aanay gaarsiisnayn xumi haddaanay gaarsiisnayn laakiin controolka tirada badan oo alleeda ma samayn karti ma samayn karti ma samayn karti iyadoona ay rabto ninka inay controlsha ma samayn karti ma samayn karti maaha waxyaaba la isku maamulama horta eriyada iska ilaali nambarka kala sooma attacawudu billahi min ashaytaan arajiim wayba dhacday nin baa iga caraysiiyey waan ka caraysiiyey kaba dhig acuudu billahi min ashayطan rajiim in la dhaho xadiidkii aayadda waxay hayd waima yanzalanaka min ashayطaani nazr fastacid billahi min ashayطan rajiim haddii shaydaanku xodxodiyo shaydaan hadduu ku waswaasiyo acuudu billahi min ashayطan rajiim dheh dawadan ilaah baa qoray maaha anger management-iga wasranka ay qoreen maaha maaha tan wadaadada ay ku cadinayaan ilah baa kuu qoray wuxuu billahi min ashayطan rajiim walidaalika wuxuu dhihi jiray sheekh wax noo dhiga macalin noo ahaan jiray suuri alla arxamo ilaahay subxana wa tacala unaxariis wuxuu dhihi jiray qofka markuu caroodo wax kale adoon samayn muraayada bil ma isfiirisa buu yidhi adoo caraysan qofka markii waxaa ka muuqanaya astaamihii shaydaanka kaa muuqanaya yani shaydaanka la raadinaya meel kale maaha bal adoo caraysan ba xoogaa isku beeg in yar indha gududan iyo tintaadoo kala kacda adaaba iska naxaaya xaaladaa markay gaarto marka shaydaanka marka talabus baa jira marka waa lagu soo dhexgalay acuudu billahi min ashaytan rajim markaa wuu ku daynaya marka walidaalika nebiga xadiidkii salaymaan ibnu sarad laba nin baa iscaayay iyagoo nebiga ag jooga mid baa marka intuu indhaha guduuteen ayaa halbowlayaashiisana ay soo baxeen cara darteed nebigaa marka wuxuu yidhi inii laa acrifu kalimatan low qaalahaa la dahaba canhu aladii yajidu waxaan ogahay ninkaa saa u carooday hadduu dhihi lahaa caradu ay ka tegi lahayd waa maxay acuudu billahi min ashayطan rajiim ninkan aad buu u kullaa kadib loo sheegay nebigu wuxuu ku yiri baa layidhi kelmadda haddaad dhahda acuudu billahi min ashaytaan arajiim caradu way kaa tegaysaa markaasu nima annagaa jinnigu jira naga taga yani weligu caraysan yahay oo kulul yahay yani jinni jira buu le waa jinnigu ku jira isma oga marka xaadi hadli xaale lanno caradan inay qofka heerkan ay la gaarto jin baa jira arrin kale wuxuu yahay wayba dhacday ka war way dhacday waad carootay acuudu billahi min ashaytaan rajiim baa tiri waxaa lagaga baahan yahay aamuska inaad ku dadaashid waana meesha aan ku kontarooli karna furiinka yani qofka inuu aamuso walidaalika maalinkaad ugu talageshay inaad wax furtid ama ninkii naagta inay kala tagaan hadday ugu talagalaan inay kala tagaan iyadoo la degan yahay buuq aanu jirin gabadhu ay qoslayso odaygu uu qoslayo oo la arkay noloshani inaanay soconay in isla ag fadhiyo oo wadaadaan aadaynaa iyo markhaatibaa marka haddaad maqashay markhaatiha naloo keeno diyaar umaha labada inay isfuraan haddaba ogaada dadka odayaasha waxaa idiin sheegaa nin iyo naag hadday idin yidhaahdaan kaalaya waan isfuraynaa markhaatina noqdo inay isfuraan ma rabaane ha kala furina laakiin dadka raba inay isfuraan markhaati ma sugaan markiibuu ku tuuray hadday masaajidkii imaanayaan la kala dirin habeen baa waxaa dhacda wadaad wadaadada ka mid a ah. way soo raadiyeen sheekhiibay soo ree laba ruux nin iyo naag way soo raadiyeen marka masaajidka yimideen waxay islahaayeen bal sheekha marka loo tago haydin wacdiyo haydin kale celceliyo hal yira war ilahay kabso ilahay ka cabsa kadibna iyadan ha tirahdo wallahi waan ku diri lahay maahan sheekha dartiisaan kugu dhaafay isna uu yira wallahi sheekha ii ka celiya maahan waan kugu tegi lahaa laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ma qadara meel baa loo watay nin fudfudud oo masaajidka jooga u yimideen maasha allah ninkii bay la soo fariisteen markaas waxay yidhahan inaan isfurna rabnaa sheekhina aa wuu maqan yahay mid maxaa rabtaa inaad isbartaan adi magacaaga saddexan ii sheeg hebel hebel adi magaca saddexan ku dhawaaq bir waa furan tahay asalaamu calaykum raxmat ullah marka dambe waxay dhaha masaajidkaas tawfiiq mar dambe ma teginay dhaha masaajid waxaa jooga dad culamo aan ahayn oo tuugo ah masaajidkay ku kaceen waa maxaa yeelay labadaa waxay rabeen in la celceliyo marka odayaasha hadday yidhahdaan kaaleyna dhex gala iyo waan isfuraynaa waa inaad kelcelisaan diyaar maaha laakiin markay israbaan inay isfuraan waxaad maqlaysaa dalqadii way dhacday markaa dadka dhab bay ka tahay mawduuca in la ogaado muhiim xaalat alqadab waa inaad aamusta ha hadlin maxaa kelmada kelmad kastoo kaa soo baxda laysa bisaaliha xataa maxkamadda marka la joogo qofka maxkamadda trialka uu jiro hadalka waa laga ilaaliya kelmad walba way ku xisaaban tahay baa waa laga ilaaliya dumarkana ilahi subxaana wa tacala emotionay buu u dhaliyey waxaa laga yaabaa kun kelmadood inay kaa gaarsiiso ninka raggaan inuu hal kelmad u yidhaahdo maxaa emotionska keenaya in wax walbo maanta dhan guriga marka lasoo galo aragtay ribotkii oo dhan oo aljaziira xataa aanay sheegi karin iyadaa sheegaysa markii one minute bay ku maraysa akhbaarta min daraf ilaa dacal ilaa east ilaa africa kulli bay kuu sheegaysa odaygana wax laga madaxa inuu saas ka noonuuxiyo oo iska fadhiyo waa ilahi subxana wa tacaala gabadha marka markay carooto way hadlaysaa hadalka ay hadlayso i fur ay ku leedahay oo dagaalka ay gelayso waxaan dhabka ma aha time c laakiin iyadoo degan oo problem jirin oo intay kusoo soo harfariisto tiraa niyaho noloshan ma soconayso arrinku waa serious ogow arrinku waa serious oo markaa laguma saqajaami karo mawduucaas mawduuc sahlan maaha laakiin inta la qaylinaya ama ninka uu leeyahy wallahi haddaan furaya waad furan tahay mawaadicdaas lama qaato xaalat algadab sukuud baa loo baahan yahay nebiga waa tan werina sala allahu calayh wasalam xadiidka ibni cabaas ali callimuu wayasiru walaa tucasiru war dadka waxbara fuday adkaynina waidaa qadibta faskut markaad carootidna afka xero waidaa qadibta faskut waidaa qadibta faskut xadiidkan waa xadiid uu nabiga sal la sl xadidkii bukhaari alimaam bukhaari fi ladab almufrad buu ku soo arooriyey imaam axmed bin xambal lagu wariyey sheekh naasir diin albani saxiix buu ku sheegay oo ah waidaa qadibta faskut waidaa qadibta faskut waidaa qadibta faskut haddaad caroti afka xero waa kelmaddan waa muhiim yani qofka inuu aamuso aamuska waxaan waa shan daqiiqo shantaa daqiiqa markay ku dhaafto adaa isla yaabay war waxaan maxaan idhi waana sababta keentay qofka markuu caraysany bahasha intuu tuuro inar kadib waxaad arkaysa ninkiio normal ale ah, maxaan ka yeelnaa maba ka soo warin arbaca ishriin saaca kama soo wareegin waxay ka mid taha wax dardaaranka nebiga laga tegay arrin kale wuxuu yahay caraab timi sooma anger management waxaa ka mid a ah hay-adaada bedel waad fadhidaa istaag waad taagan tahay jiifo weyse cusboonaysii oo weysada soo cusboonaysii xadiid baa wuxuu leeyahay abudar laga wariyey idaa qadiba axadukum wahuwa qaa'im midkiin isagoo taagan hadduu caroodo falyajlis ha fariisto waan taagana sooma ha fadhiisto haddana wuxuu yidhi fain dahaba canhu lqadab haddii caradu ay ka tagto waa kan way ka tegi wey sooma falyadajic dhinac dhinaca u seexdo nebiga xadiidkiis waa saa leesh xadiidna wuxuu tilmaamay qofka ha weysiisto waxay tilmaameen scientifically proven waxaa ah qofka caradana ad arkaysid waa dhiigga oo kacay dhiigga markuu haddii xaalad gaaraad u fadhidaa sooma waad fadhidaa dhiigga u kacay oo qofkii maaragtay altabrisonihiisu kor u kacay ama uu taaganya korba u kacay xaaladdaa marka waxaa la rabaa trandiga dhiigga uu mar lahaa baa la leexinaya yani maalan waan taagana waan fadhiita soomaa dhiiggii trandigiisaa yaraanaya saliskuu mari lahaa haddana waan fadhiyaa soomaa dhinac dhinaca u seexday wuu sii yaraanaya hala weysaystaa leey wuxuu leeya doctor kamaal markuu tilmaamay wuxuu leeyahay dabdabaadha oo electronia ayaa biyaha ku jira biyaha marka qofka saa u weysayso jirkay usii gudbayaan dhiiggii kullaabay qaboojinayaan kadibna noor buu noqonaya waxay ka mid taha waxyaabaha nebigana wuxuu sheegay arrinkan kun iyo afar boqol iyo goob oo sanu tilmaamay iyadoo saansna aanu baran meelna aanu xarxariiqin wuxuu noo sheegay diintan xaqa waxay tahay maanta waxay leeyihin xal buu u noqon karaa qofku inuu biyo dhex galo inuu meel swimming pool u dhex tago inuu biyo isku shubo inuu marka wax qabooba uu cabo inuu noocna hawo qaada iyo waa tanay kuleeyihin luft soo qaada dibadda u bax ay ku leeyihiin waxaa la rabaa hay-adii in la wareejiyo qofkii markiiba noor buu noqonaya waana sababta keenta xitaa markii aniga adiga aan isku dhacno nebiga waa tanuu leeyahy salawaatu rabbi wasalaamu calayhi xalaal uma aha qof muslima ah walaalkii muslimi inuu gooyo in ka badan saddex maalmood kalama aamusi karaan saddex maalmood haddaan kaa aamuso ama iga aamusin oo labadani nin uu bilaabi waayo salaanta nebigu xadiid wuxuu ku leeyahay camalkooda samada lama geyn leesh saddex maalmood laynoo siiy maxaa laynoo siin waaye laba saacadood arbaca ishiriin saacadood maxaa saddex maalmood laynoo siiye waxay tilmaameen scientifically qofka dhiiggiisa markuu kor u kaco bressurekiisa uu kaco si uu meeshii hore dib ugu soo laabto maximum periodka muddada ugu dheer u baahan yahy waa saddex maalmood inta ugu badan u baahan yahy saddexdaa maalmood markuu qofka uu isceliyo oo dhiigu normal buu noqonaya khalayaana dam wa irtifaacu bay dhahaan dhiigga markuu karo saddexdaa maalmood wuu degaya normal buu noqonaya kadib wixii intaa ka badan haddaba cara ma jirte waa gardaro iyo kibir wuxuu la aamusanya kibirkana ilaah baa diiday dulmigana ilaah baa diiday qof qof kale inuu markaa la gooyona ilaah baa diiday intaabaa lagu haystaa laakiin intii carada ay ku haysay diintu kuuma qaban waxaa la waa xaalad aad aad u adag qofka dhiiggiisa wuu kacsan yahay normal maaha walidaalika xaaladaasoo kale waa la isweydiiya qofka hadduu wax dila ama wax sameeyo axkaamteeda haddaan soo fahmay laakiin saddexdii maalmood baa dhammaatay soo maa waan garab maray camalkayga kor la yeelin waad garab martay waada marka uu leeyahy nabiga fakhayruhumaa aladii yabda'u bisalaam labadaa waxaa khayr badan midka salaanta bilaab ee salawaatu rabbi wasalaamu caleyh arrinka kale wuxuu yahay qofka inuu fahmo natiijada ka imanaysa hadduu caroodo maxaa ka imanaya waa inaan ku xisaabtama maxaa dhici doona waan carooday soo maha feer baan ninkii kula soo booday waxaa laga yaaba qofka inuu saa ku dhinto nafsaddu marba meel bay taaganta waan carooday waxaa laga yaabaa gurigi inuu baaba'o waxaa laga yaabaa in ninkan muslimka walaalka inaan dib dambaba inaan isu salaamin inaan ka fakerno waqtiga dhammaad muxaadarada kowmaba joogtay muqadamada ku jiray waxay ka mid tahay waxyaabaha runtii loo baahan yahay mar haddii de waqtigii laysku xarxariiqayo eh, waxaan u malaynayaa waxaan rabaa insha allah qeybta ugu dambaysa un isaga sii boodaya biidn illahi subxaana wa tacaala oo ah haddii jawaanibta kala duwan aan fahmnay aakhirkaan u gudbay waxaana ka gudbayaa runtii mowduuc aad aad u dheer oo aan isleeyahay eh, wuxuu u baahnaa eh, wuquuf fara badan laakiin waxaan u gudbayaa qeybtan ugu dambaysa maxaan u baahanahay inaan adkeeyo soo maaha waxaana ku magacaabaan sinaacat wa taqwiyat alkawaabix xumareebayaashu waa mishiinno jirkaaga ku rakiban oo qaybo kala duwana salisyo kala duwan leh dhiiggaa qaybo ka ah mar haddii sida ay tahay waxaan u baahnay sinaca inaan baashii habeeyo oo aan meelo badan xoojiyo kow qur-aankan in ilaahay allah subxaana wa tacaala uu soo dejiyo in lagu tadaburo in lagu tadaburo aad iyo aad loo kuurgalo macanihiisa la dhuuxo maxaa ka iman kara qur-aanka wuxuu noo sheegay fadahaba muqaadiba nebi yuunus intuu cadhadu iska dhaqaaqay nebi yuunus calayhi salaam wuu carooday muxuu ka carooday dacwo dacwadii iyo diintii uu sheegi lahaa caro darteed buu kaga dhaqaaqay laakiin ilahi muxuu fadanna an laa naqdir calayh wuxuu booday inaynan qaban karin soo ma ahaa fanaadaa fi dulumaat waata markiiba doontii intay fasahma fakana min almudxadiin uu qaryo tuurtay boos baa loo waayey waa laga adkaaday kadib baa lagu dhex tuuray saddex gudcurood ama saddex mugdiyood baa ilahi subxana wa tacala dhexgeliyay waa habeen madow waa bad madow iyo kalluunka dhexdiisa ilahi subxana wataala wiilkii calooshiisa geliyey ilaa uu an laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin culimmadu waxay dhahaan ninka daaciga ah ninka daaciga ah meel hadii laga eriyo oo ummaddu ay dhegaysan waayaan ilaahay khayr buu hordhigaa leesh allahu aclam maxay ku yajcal risaalata ragga laga yaaba dadkaa meesha jooga ee ninkan daaciga diiday inaanu u qalminba ama iyagii aanay mutaysan meel kale loo dhigaya laakiin hadduu inta caroodo iska xanaaqo iska dhaqaaqo ciqaab baa ka dambayn doona fadahaba muqaadiban taa daliil u ah mawduuc meeshiisa leh qur-aanka marka inaan u koorgalloon dhahan war ninka markuu cadhoodo agshanada uu qaadayo maxaa ka ratimi kara qofka markuu cadhoodo dadku iska cafiyo ajirkuu heli horta inaan fahmo namber labo in aan dareemo cadamatullaahi jalla wacalaa ilaahay weyninkiisa ninkan aan la xisaabtamayo ka war haddii ilahay inaga ila xisaabtamo ka war saaka ilaa hadda haddaan dib ugu laabto taariikhda noloshayda waxaa laga yaabaa intaasoo khalad inayga dhaceen ah, laakiin ilahay aan lehay ilahay cafi salaaddii baan ka bixiya astaqfirullah astaqfirullah waan fariisanaya tahay rabbi kfir lii warxamnii baan daldalaya ataxiyaadkii baan u fariisanaya waxaan daldalaya allahuma kfir lii maa qadamtu maa akhartu baan leeyahay allah subxaana wa tacaala ikfir liidaasaan ku haya waxaan raadimiyey in la dhaafo haddaba ninkan bini aadamku waa nin bini aadam oo khaladaad badan adna waad geli kartaa ilaahay dartii inaad u dhaafto waa muhiim arrin kale wuxuu yahay cilmiga sharciga waa muhiim qofkan inuu fahmo axkaamta meesha ka imanaysa waxa ugu badan khaladaadka aan galna waxaa ugu badan jahliga iyo aqoon darayda taana waa qayb markaa muhiima ah. waxaa kaloo dadka ilaahi subxaana wa tacaala uu runtii eh, taqwiyadooda waxay iman kartaa haddii xalaqa dikr meelaha khayrka muctamaraadka nadawaadka meelahan aanu fadhino oo dhan oo markaan isugu imaanno runtii kullama aan wax dhegaysanno aan wax isu sheegno qofka wax sheegaya idinkaga baahi badan ogaada qofka wax sheegaya isaga ugaga baahi badan ka dhegaysanaya intaa waad dareemi kartaa garaadaha iimaanka kor u kacay raxmad baa nagu soo degaysa malaa'ig baana hareeraynaysa waxaa ka mid a ah camaasha saalixada qofka waqtigiisa inuu buuxiyo camalku bimacnaa farad baad ka baxday ilahay wuxuu leey faidaa faraqta fansab farad baad ka baxday sunnadii u gudub ramadaan baad dhammaaday shawaalkii ku dar qofki inuu maanta dhan camalkiisa u buuxiyo waxaa kaloo lagaaga baahan yaha tanwiic ilcibaadaat cibaadada hal watire haddaad ku socoto waad daalaysaa qofka haduu yihahdo maanta dhan every day qur-aana min alifi ilaa yahay aqrina wuu daalaya hadduu yihahdo mar walbana salaadan u taagnaana wuu daalaya camalka waxaa lagaga baahanya inaad isweydaarisad oo isku day camalo kala duwan multifarious kala duwan samee waa maxay xadiidkan arag nabiga intuu istaagay abu hurayra xadiidka abu hurayra wuxuu war midkiin yani bimacnaa waxaa laga baahanya camalka kala duwan war yaa waa barisay isagoo sooman abubakr bayr aniga yaa rasuul allah war yaa maanta janaaze raaca aniga ya rasuul allah war yaa miskiin wadi aniga yaa rasuul allah nin xanuunsanyaa soo boqda aniga ya rasuul allah nabiga markaas majtamacna fi mri'in ilaa dakhala janna arrimaha hadda aan tiriyey ciddii ay isugu tagaan ee ku sifoobo ahlujanna iyo nabiga sal alay slam idan marka waxaa lagaga baahan yahay hal camal keliya ha ku mashquulin xabsiga taga dadka soo booqo tagoo isbitaalka tagoo dadkan sariiraha cadcad jooga ilaahay naga badbaadiy idana ka soo saara u tag qof dhibaataysan meelaha wax laga jamcinayo tabarucaadka ummadda ka shaqee masjidka wax ka xaaq guriga usoo khidmee noocan maa hawshaada gudo waxaa la rabaa camalo kala duduwan qofka marka ma daalaya laakiin haddaad dhahda hal camalan dul fadhinaya qofka uu daalaya tanwiicaasa loo baahan waxaa kaloo loo baahan yahay qofka inuu mar walba isxusuusiyo mowdka dhimasha waxaan ka dambaysan laga yaaba ninkan maanta aad ku mashquulsantaha maxkamad baan la koraya waan la soo degaya intaan keenaya odayaal baan isugu yeeraya wargeeri baa ka dambaysa taana qofka inuu fahamsanaado arrin kale inuu fahmo haddana in nafsada uu la xisaabtamo waxa ugu weyn ee waxaanoo dhan xal u noqon kara waa ducada oo ilaahay subxaana wa tacaala in la baryo nabiga sal alay wasalamna ilah buu baryi jiray isagaana yidhi adducaau huwa alcibaada ilaahay inta aan baryayna waxay u badan tahay in ilaahay markaana badbaadiyo nas allah jala wacala isagay nufuusteenna gacantiisa ku jirtaaye inuuna ilaaliyo uu nagu duwo tubta toosan xaqana na tuso wixii khaladna ilahay naga celiya innahu jawaadun بر الرؤuف رحim وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم